بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر لها الدين تعالى الحسيني هل كنا وحن إذن كسو قد بلنا عشر كلا بيصدنات تفسير شيخ عثمان علي حسين وصحبه وسلم أجمعين وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين الله سبحانه وتعالى wuxuu ilaahay kaga hadlay aayaadkan qisadan ku saabsan nimankan taagga saaran labada qolaba garanaya labada qolaba waxay ku garanayaan astaamaha ay leeyihiin oo macnaha isumo weji eka qaarna waa qaar dee wejigooda naarisashay oo wejigoodu madow yahay qaarna waa qaar barwaaqaysan oo wejigoodu iftiimaayo allah wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala waidaa surifat marka loo leexiyo waidaa xilliga surifat loo duwo absaaruhum waa asxaabu lacraafkii absaaruhum indhahooda marka loo jeediyo tilqaa'a asxaabi annaari naarta asxaabteeda xaggooda haddii loo jeediyo tilqaa waa jiha waa dhinaca waidaa surifat haddii loo leexiyo amba loo duwo absaaruhum indhahooda macnaa absaaru asxaabi alacraafi tilqaa'a asxaabi annaari naarta asxaabteeda xaggooda haddii loo duwo jihadooda haddii loo leexiyo qaaluu waxay yidhaahdaan asxaabu lacraafku rabbanaa rabbigayow laa tajcalnaa ha naga yeelin maca alqowmi qowmka macooda hana yeelin macnaa anbaba naarta hana gelin maca alqowm qowmkaa hana raacinoo macooda hana yeelin qoomka alaalimiin daalimiinta ah ilaahayow qoomkaa hana raacin waayo wejiyadoodu iyo madow bay arkayaan indhihiioo waxay arkayaan ashraq ah amba buluu'a ah bay arkayaan wanaadaa way dhawaaqeen asxaabu alacraafi taagga asxaabtiisii waxay u dhawaaqeen rijaalaa rag bay u yeedheen wanaadaa waxay u yeedheen asxaabu alacraafi taagga asxaabtiisii waxay u yeedheen rijaalaa rag bay u yeedheen raggaasoo yacrifuuna ay garanayaan hum raggaba bisiimaahum calaamadahooda iyo astaamahooda ay ku garanayaan bisiimaahum calaamadahooda iyo astaamahooda ay ku garanayaan waa intii ugu ladnayd kuwa ahlukufrigaa weeye qaaluu waxay yidhaahdeen asxaabu lacraafkii maa maxaybu aghnaa ka taray cankum xaggiinna muxuu ka taray jamcukum ururintiinnii aada ururinayseen maalka amaba jamcukum badnaantaad badnaydeen maxay idinka tartay wamaa kuntum tastakbiruun ay wastikbaarikum kibirkiinnii muxuu idinka taray wamaa kuntum tastakbiruun ay wastikbaarikum kibirka aada kibri jirteen muxuu idinka taray uu idinka difaacay amba maa agnaa waxba kamuu tarin maada naafiya aynu ku wadno cankum xaggiinna jamcukum ururintiinnii aada maalka ururin jirteen amba jamcukum badnaanshihiinna badnaydeen waxba idinkamay tarin iyo wamaa kuntum tastakbiruuna ay wastikbaarikum iyo kibirkiinnii waxba idinkamay tarin haaulaa ma kuwaasa aladiina ay hum ladiina kuwii haaulaa ma kuwaasa waxay farta ku fiiqayaan muslimiintii ducafada iska ahaan jiray ma iska taag daraayeen adduunyada aan haynin ma kuwaasa aladiina ay hum ladiina kuwii aqsamtum aad ku dhaarateen macnaa adduunyada markaad joogteen aqsamtum aad ku dhaarateen laa yanaalu inaanu gaadhsiin doonin hum ayaga allah alla inaanu gaadhsiin doonin biraxma raxmad ba alle inaanu gaadhsiin doonin biraxma raxmad alle inaanu gaadhsiin doonin ma kuwaasaa kuwaad ku dhaarateen udkhuluu qiila qad qiila xaal lagu yidhi kuwaas qiila qad qiila lahum xaal lagu yidhi kuwaasi ma kuwiibaa udkhuluu gala aljanna jannada gala laa khawf cabsiyi korkiina xaalaana laa khawf cabsiyi calaykum korkiina xaalaanay ahaanaynin gala walaa antum taxsanuun walaa antum markaa qiila ayaad u uqadaraysaa haaulaa'i ma kuwaasa aladiina ay hum aladiina kuwii aqsamtum aad ku dhaarateen laa yanaaluhum allahu alle inaanu gaadhsiin doonin biraxma naxariis qiila qad qiila xaal la yidhi ma kuwaasaa kuwii idkhuluu gala aljanna jannada gala laa khawfun calaykum cabsigii korkiina xaal aanay ahaanin walaa antum taxsanuun iyo xaal aydaan murugoon doonin walaa antum mana tihidin xaal lagu yidhi iyaga taxsanuun kuwa murugoon doona oo mana tiiraanyoon doona amba walaa antum mana tihidin iyagoo lagu yidhi kuwaa hore taxsanuun macnaha mana murugoon doontaan oo ma tiiraanyoon doontaan wanaadaa waxay u yeedheen asxaabu nnaari naarta asxaabteedii waxay u yeedheen asxaaba aljanna jannada asxaabteedii bay u yeedheen oo maxay yidhaahdeen ahlu naarkii an afiiduu ey afiiduu ku soo shuba calaynaa korkayaga ku soo shuba min almaa biyo wax ka mid ah ow amase mimaa kii qaarkii ku soo saydha rasaqakum ullah alla uu idinku arsaaqay oo ruuxuuna soo siiya aayadda waxaa ku cad inay jannadu sarrayso ila shayga sare ayuunba xagga sarunba wax laga soo shubi karaa ma og tahay wanaadaa waxay u yeedheen wanaadaa waxay u yeedheen asxaabu nnaari naarta asxaabteedu waxay u yeedheen asxaaba aljanna jannada asxaabteeda ayay u yeedheen oo maxay yidhaahdeen an afiiduu ay afiiduu ku soo shuba calaynaa korkayaga min almaa biyo wax ka mida ah. aw mimaa amba kii qaarkii rasaqakum allaahu alla uu idinku arsaaqay qaaluu waxay yidhaahdeen ahluljannihi ina allaha alle xarama wuu u diiday humaa labadaba biyo iyo baadkaba cuntadaba ina allaha alle xarama bimacnaa manci weeye waa diidmo iminka waa taxriim qadari ah moogta alla wuxuu u diiday humaa biyo iyo risiqaba cala alkaafiriin kuwa kaafiriinta ah buu alla u diiday oo rabbi uu ka xarimay aladiina kaafiriintaasoo sidaasaynu uga sifaynaynaa maxaljar buu yaal aladiina kaafiriintaasoo ittakhaduu ka dhigtay diinahum diintoodaba ka dhigtay lahwaa wax layskaga mashquulo oo aan macnaba samaynaynin iyo walaciba cayaar cayaar oo wagaraj ay lugoysay ama ay dagtay hum ayagaba ay dagtay amba ay lugoysay alxayaatu noloshu ay dagtay addunyaa liidata falyawma maanta ay alaana hadda nansaahum waanu ka tegaynaa baa ilahay yihi subxaanahu watacaala waayo nisyaanku waa sifatu naqsi ilaahay looma nisbeeyo laa yadilu rabbii walaa yansaa ma arkaysaa marka luqada carabigeena waa wax iskaga macruufa weeye waa tarki macnaha waanu ka tegaynaaba alla yidhi falyawma hadda nansaahum waanu ka tegaynaa iloobaynaa ka dhaqaaqaynaa weeye kamaa nasuu ka tegitaankooda daraaddii ayaanu uga tegaynaa kaafkani waa litacliil imika cillu faa'iidaynaya kamaa nasuu ka tegitaankooda daraaddii ayaanu ugaga tegaynaa maxay ay ka tageen liqaa'a yawmihim yoomkooda la kulankiisa ay ka tageen ay iskaga dhaqaaqeen haadaa kan ah iyo wamaa kaanuu biaayaatina yajxaduun maadna waa masderiya iyo wa bikownihim ahaanshahooda daraaddii ayaanu uga tegaynaa jaaxidiina ay ahaayeen kuwii ka tegay biaayaatina ama wa bijuxuudihim ha ka tegitaankoodii baanu kaga tegaynaa daraaddii aayaatina ay ka tegeen biaayaatina ay ka tegeen wamaa kaanuu biaayaatina yajxaduun ay wa bijuxuudihim iyo dafiridoodii ay dafireen aayaadka iyaga ay dafireen darteed baanu uga tegaynaa amba nansaahum waanu ka tegaynaa nisyaanan ka tegid ka tegiddaasoo kamaa nasuu liqaaa yawmihim ay ka nisyaanihim markaa masderiya ka dhigma eh, ka nisyaanihim kaafkana xarafka iyo macruufka iska ahaa tashbuuh faa'ideynaya kamaa nasuu liqaa'a yawmihim ay ka nisyaanihim ka tegiddoodii oo kale ayaanu uga ka tegaynaa liqaa'a yawmihim yowmkan isaga ah ay ka tageen ay iloobeen hadaa kan ah iyo wamaa kaanuu biaayaatina yajxaduun iyo wakajuxuudihim macnaa diidmadoodii ay diideen oo kale bi aayaatina sidaasaan uga dhaqaaqaynaa baa allah yidhi subxaanahu watacaala walaqad ji'naahum wallaahi laqad ji'naa waxaanu ula nimid hum ayaga bikitaaba kutub baanu ula nimi waa rusushu alla usoo diray ma ogtahay kitaabkaasoo fasalnaa aanu kala dhigdhignay hu kitaabkaba calaa cilm xaala kawninaa caalimiin xaal aanu nahay kuwii maaragtay cilmi leh amba calaa cilm cilmi korkii aanu ku kala saar saaray bimacnaa anagu caalimiina cilmina leh kitaabkaasaanu u keenay baa ilaahay lehi subxaana wa tacaala kitaabkaasoo hudaa maya hudaa ay liajli lhudaa baanu u siinay raxmad daraaddeed baanu siinay baa ilaahay subxaana watacaala liqaawm duul u ah ayuu u yahay hanuun iyo raxmadba yu'minuuna rumayn doona kitaabkaasaanu kala saarsaaray baa ilaah yidhi subxaana wa tacaala amba hudaa xaaluu yahay kitaabkaasi waraxma xaaluu yahay liqawm u yahay yu'minuun alla rumayn doona subxaana wa tacaala hal yanduruuna ay hal yantadiruuna saasay ka miyay sugayaan wax kaleba sugi maayaane ilaa ta'wiilah kan cidhibtiisa iyo xaqiiqadiisa ta'wiilahu damiirku muxuu noqonayaa waa waxyaabaha loo ballan qaaday weeyi waxyaabaha dhici doona maa wuciduu bihi min alcadaabi wannakaal janno iyo naar wey oo waxaan kitaabkan ilaahay u sheegay hal yanduruuna miyay sugayaan ay maa yanduruuna sugi maayaan wax kale ilaa ta'wiilah kan loo ballan qaaday xaqiiqadiisa mooyaane xaqiiqadiisa tawiilka waxaa la yidhahdaa shayga gebagabadiisu xaqiiqadiisu waxay tahay baa la yidhahdaa yowma maalin yaatii uu iman doono ta'wiiluhu kan loo ballan qaaday xaqiiqadiisu maalintay iman doonto yaquul waa darabka yaquul waxay odhan doonaan aladiina kuwii waxay odhan doonaan nasuu ka tegay hukan rumayn waaye macnaha kitaabkan alle ka tegay waxay odhan doonaan min qablu hadda horteed ka tegay ay min qabli haada hadda horteed kuwii ka tegay waxay odhan doonaan qad jaa'at waxay la timi rusulu rabbina rabbiga iyo rasuulladiisu waxay la yimaadeen bilxaq xaq bay la yimaadeen ee fahallanaa annaga ma noo sugnaaday min shufucaa ay shufucaau waa mubtadiya muakhara moogta fahal lanaa ma noo sugnaaday ma helaynaa min shufacaa ay shufacaau kuwa ergeeya ma helaynaa oo haddaanu helo waa jawaabta su-aasha eh oo haddaanu helno fayashfacuu ay ergeeyaan lanaa annaga ay noo galaan oo fayashfacuu ay galaan lanaa annaga ay noo galaan aw amase nuraddu taa horay ku cadfan hal nuraddu ma nala celinaya aw amase nuraddu ay hal nurad ma nala celin doona oo haddii nala celiyo fanacmala aanu samayno kan dambuu jawaabu yahay fanacmala aanu samayno hayra alladii kii mid ka duwan hayra alladii kii mid ka duwan kunnaa aanu ahayn nacmalu kuwii sameeya oo aanu camalkii bedelno oo aanu gaalnimadii iimaan ku doorino allah wuxuu ihi subxaana wa tacaala qad khasiruu way khasaareeyeen qad khasiruu way khasaareeyeen anfusahum lafahoodii bay khasaareeyeen sidee nafta loo khasaareeya nafta dee ilaahay wuxuu kuu siiyey subxaanahu wa tacaala oo uu kuu geliyey inaad isaga ku caabudo inaad isaga ku rumayso idan markaad naftii ay noqoto mid alle rumayn weyda oo alle lagu caabudi waayo waxay noqonaysaa inay khasaartay oo waa rasamaalkaaga halkii ugu wanaagsanayd wey wadalla wuu ka lumay uu ka qars ka libdhay canhum ayaga xaggooda maa wixii baa ka lumay kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna kuwii been abuurta waxyaabaha ay caabudi jireen ee odhan jireen way noo shafeecayaan amba way noo hiilinayaan wixiiba ilaa yihiin ayaa alla yidhi subxaanahu watacaala ina rabbakum rabbigiin allah alla weeye rabbigiin waa alle ina rabbakum rabbigiin allah alla weeye aladii allaha khalaqa abuuray asamaawaati samaawaadka iyo waalarda arlada ku abuuray fii sittati ayaam maalmo lixa gudahood ku abuuray fii sittati ayaam maalmo lixa gudahood allah ku abuuray weeye uma stawaa ilaahay wuxuu ka kor noqday amba ku ekaaday cala alcarsh carshigiisa ayuu ku ekaaday marka madhabka salafka ayuunbaa tafsiirkan la qaadaa bal ibnu kasiirka falinnaasi fi hada almaqaami maqaalaat kahiiraة jidda laysa hada mawdicu basطiha wainamaa nasluku fi hada almaqaami madhab الsalaf الصaalixi madhab الsalaf الصaalixi wahuwa imraaruha kama jaءat min gayri takyiifi walaa tashbiihi walaa tacdiil macnuhu sidaas wey ilaahay baa kule carshigayga ayaan ku ekaaday oo aan ka kor noqday wey uma stawaa alle wuxuu ku ekaaday cala alcarsh carshigiisa ayuu ku ekaaday macnaheedu ma aha in ilaahay carshiga u baahan yahay waa sifo ilaahay sifaadkiisa maaragtay ficligaa ka mida wey yuqshii wuxuu ku dadaa alle alleyla habeenka annahaara maalinta ayuu ku dadaa yukhshii wuxuu ku dadaa allayla habeenka annahaara yadlubu xaal uu raadsanayo habeenku hu hunahaa maalinta uu raadsanayo dalaban raadsasho raadsashadaasoo xafiisaa degdeg ah si degdeg uu raadinayo amaba yadlubu xaal uu doonayo mid waliba ka kale hu ka kale dalaban doolid xafiisaa beeristaasoo maaragtay dhaksa ah midba midka kale ayuu raadsanayaa moogta amba xafiifa xaal uu yahay ka wax raadinaya mid degdegaya amba kala raadinaya uu yahay mid si degdega loo raadsado washamsa wakhalaqa wuxuu abuuray ashamsa qoraxa iyo walqamara dayaxa iyo wnujuuma xidigaha buu alla abuuray musakharaatin xaal ayhiin kuwo la layliyey oo la sahlay bimrih alle amarkiisa lagu sahlay oo lagu sakray waa inay leeyihiin sida ilaahay ugu talagalay bay ku soconayaan alaa hooy lahu lilaahi alle ayaa iska leh alkhalqu wax abuurida rabbibaa iska leh iyo wlmru arrinkaba rabbibaa iska leh halkan waxaa loo daliishadaa qur-aanku inaanu makhluuq ahayn qur-aanku waa min almr marka khalqiga iyo amrigu inay kala duwan yahin baad garanaysa alaa hoy lahu wuxuu alla leeyahay alkhalqu buu leeyahay walmru iyo arrinka amarka waa rabbiba iskale tabaaraka allahu alle ayaa kor noqday tabaaraka allahu alle ayaa kor ahaaday rablcaalamiin caalamkan rabbigiisa ah allaha iskale wey subxaana watacaala waxyaabaa la yaab leh carabtu ficilkaa tabaaraka waxaan alla ahayn kuma isticmaalin baa la yidhahdaa xataa waqtiyadii hore isagoo mudaarican ah indhamaad saarin baan filaya udcuu barya rabbakum rabbigiin barya tadarucaa xaala kawnikum mutadariciin xaal aatiin kuwii isdhuldhigaya ilaahay barya wakhufya xaal aatiin kuwii hoos u dhigaya ducadiinna ilaahay barya inahu alle laa yuxibu ma jecla almuctadiin kuwa xadgudba ee ducada kor ula qayliya ilaahay ma jecla waa in qofku naftiisa u turo weeye fainakum laa tadcuuna asama walaa hayba macnaha khufyana u barya inahu alle laa yuxibu ma jecla almuctadiin kuwa xadgudba fi ducaa walaa fi kayrihi waxyaabaha kamida ma og tahay tacadiga kamida ba xadgudubka ducada lagu sameeyo in ducadu kaaga ekaato sajci ay kaa noqoto kada kada kada kada wax wada nadmdiyo sawtaxan ma ogti xariir ah sajci lagu sameeyo oo markaa ay u ekaato ka aqwaali lkahana qadiya waa tadaruf wax fiican maaha ma ogti ilaa sawayta karamta qatalta waxaa la akriyo ma ogti la saas maaha waa inaanay waa inaanay ducadu yeer ma allah wuxu uhi subxaanahu watacaala walaqad walaa tufsiduu hafashahaadinina fi lardi arlada hafashahaadinina bacda islaaxihaa hagaajinteeda dabadeed ha arlada ha oo arlada ah bacda islaaxihaa arlada hagaajinteeda dabadeed hafashahaadinina ilaahay baa islaaxiyey rusul buu usoo diray kutub buu kusoo dejiyey uu hagaajiyey arladii ha kharibina wadco alla barya khawfa ay khaa'ifiina xaalatiin kuwa alla ka baqaya barya wadamaca ay daamiciin xaalatiin kuwa alla rajaynaya raxmadiisa bayna alrajaai waalkhawf ina raxmat allah alla raxmadiisu qariib tii dhow weeye manaa way u dhowdahay min almuxsiniin waa la iska taftiiriyey moogta khabarkii qariib kii u dhoweeye min ilaahay raxmadiisu subxaanahu watacaala waa qariib walam yaqul qariiba ma odhanin allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala wahuwa alle aladii midka weeye yursilu dira alriyaaxa dabaylaha ilaaha dira weeye bushraa xaal ay tahay tii bishaaraynaysa ay mubashiraat xaal ay tahay tii bishaaraynaysa buu horteed bayna yaday raxmatihi alleh damiirka alla noqonaye raxmadiisa horteetii bishaaraynaysa oo markay dabaylaha qaarkood soo dhacaan waxay garanayaan in roobku hayo oo inahayo oo maaragtay raxmaadka ay sidaan moogta ilaahay baa dabaylahaasu dira xataa idaa aqalat markay xambaarto waa xambaaridda moogti wa aslamtu wajhiya liman aslamat lah lmusnu taxmilu cadba sulaala waa kii shaacirkuba lahaa moogta allah wuxu uhi subxaanahu watacaala xataa idaa aqalat markay xambaarto saxaabaa daruur markay xambaarto daruurtaasoo hiqaala culus daruuro culus bay xambaaraysaa xataa idaa aqalat waa xambaaridda ma ogta shaacirkii markuu haweenadiisii ka hadlayay muxuu lahaa ma ogta إdaa rumtuhaa kaanat firaashan tuqilunii waidaa faaragtuhaa kaanat khaadiman mutamalliqii waxbuu leeyahy allah wuxuu uhi subxaana wa tacaala suqnaahu waxaanu u kaxaynaa markaa daruurtii suqnaa waxaanu u kaxaynaahu daruurtii libalad ay ilaa balad arla ayaanu u kaxaynaa beledka imika magaalo looma jeeda waa ardun weeye libalad ay ilaa baladin arla ayaanu u kaxaynaa arladaasoo mayid dhimatay abaar xune ay ku dhufatay wey faanzalnaa waxaanu dejinaa bihi marka haddaynu damiirka beledka u celinno badanifi bay noqonaysaa faanzalnaa waxaanu ku soo dejinaa fiihi ay fi lbaladi almayit dhulkii dhintay waxaanu ku soo dejinnaa haddaynu damiirka u celino daruurahana faanzalnaa waxaanu soo dejinaa bihi ay min aصaaabi markaa bimacnaa min bay noqonaysaa bihi ay minhu daruurihii waxaanu ka soo dejinnaa almaaa biyo ayaanu ka soo dejinaa amba bihi bisababihi haddii daruuraha dabaylaha laftooda loo celiya faakhrajnaa waxaanu ku soo saaraa iltifaat baa jira marka faakhrajnaa waxaanu ku soo saaraa bihi biyihi min kuli aamaraat midho dhammaantood wax ka mida baan kusoo saara amba ayaanu kusoo saara kadalika sida aanu usoo saaray arladii dhimata aan wax uga soo saaray ayaa nukriju aanu usoo saari doonaa waa qiyaase almawtaa kuwa dhintayna sidaasun baanu usoo saari maxaanu sidaa u yeelnaa baa leeya lacalakum tadakkaruun amba aayaat maxaanu sidaa wax idinkugu sheegnay lacallakum tadakkaruun ay likay tadakkaruu si aad u waansantaan ood ugu cibro qaadataa dhulkii baaba ahaa ee qallalay ee jajabay ayaa intaan raxmad aanu ku shubno ayaanu geedo iyo daaq nool ka soo saarraa baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala de kuwa dhintayna sidaasoo kale baanu usoo saari doonaa idan markaa dadka qaarkood qiyaas faasida bay wataan oo qiyaasku markuu noqdo faasid ee labada awoodooda iskay qiyaas qaadanaysaa markay kala fogaadaan ayaad la yaabaysaa qofkan dhintay ee naftu ka baxday ee ciiddu cuntay sida loo soo celinayo marka hore adiga bini aadam ahaan awoodaada markaad eegto qofkan dhintay ee la aasay ee ciiddu cuntay amba electri la geliye baaba-ay soo celintiisu markay kula culus tahay waa markaad adigu eegto awooddaada laakiin haddaad eegto cidda soo celinaysaa cid ay tahay allahi mu yahay qofkani isagoon shalayba jirin allihii keenay maanta keenay maantana isagoo jira baabiinaya markaad ogaato inuu kaa yahay arrintaasi wax culus kula noqon maysa mogti way kula sohlanaanaysaa laakiin dadka waxaa ka ahaysta ah, qiyaas faasida laba awoodood oon shaqo isku lahayn ayay iskaga qiyaas qaadanayaan allah wuxu uhi subxaanahu watacaala walbalad arlada addayibu wanaagsanina yakruju wuu baxaa nabaatuhu nabaadkiisu dhirtiisu way baxdaa wlbalad arlada amba dhulka adayibu wanaagsan yakruju wuu baxaa nabaatuhu dhirtiisu way baxdaa biidni rabbihi rabbigii amarkiisa ayaanay ku baxaan idnigiisa waa kii qadariga ahaa moogtay wladii arlada khabuha xumaaday waa dhulka xun wladii midka beledka arlada khabusa xumaaday een ciid xunka ah een ciiddiisu aanay wanaagsanayn laa yakruju ma baxo nabaatuh qadar nabaadkiisu kaana ma baxo ilaa nakida xaal uu yahay dhibaato mooyaane wax kale xun unbuu saaraya nakida dhibaato yar oo maaragtay ilaa nakida laa yakruju ma baxo nabaatuh qadar ilaa nakida xaal uu yahay shar mo kadalika sidaanu aayaadka idinku cadaynay ayaa nusarifu aan u cadayn doonaa alaayaat aayaadka aan ugu cadayn doonaa liqawdun yashkuruun alla u shukriya oo ilaahay umahadnaqa laqad arsalna wallaahi laqad arsalnaa waxaanu diray nuuxaa nebi nuux baanu u diray hore waxaynu usoo maray qisatu nebiyullaahi aadam iyo siduu ilaahay u abuuray markaasaa ilaahay wuxuu ku laray qisada nebi nuux ilaa qawmih qowmkiisii baanu u diray taariikhda marka la eego saxiixa ah waa taariikhda qur-aanka ilaahay inoogu sheegaye qoomu kii ugu horeeyey ee shirki la yimaadaa qoomu nuuxanay ahaayeen shirki haye qoomkii ugu horeeyey qowma nuux bay ahaayeen oo shirkiba kama horeynin waa nimankii aalihada samaystay awadda iyo suwaac iyo yaquuf iyo yacuuq iyo wax alla nimankaa ay samaysteenna niman wanaagsan oo awliye aho saalixiina bay ahaayeen sida kamaa fi saxiix saalixiin bay ahaayeen dadku way dee tacdiimin jireen oo way weynayn jireen markay dhinteen kadib aybe jilba jilkii dambe wuxuu u tadiyey in laba caabudi jiray nimanka ma ogti nima saalixiina bay ahaayeen bilowga hore halkaashay ka kacday ma ogti allah wuxu uhi subxaana wa tacaala ilaa qawmihi baan u waa dacwat lambiyaai sidaasun bay ahayd laa ilaha illa allah daasunbay ku baaqayeen maa lakum idinma ahaanine min ilaah ay ilaahun mid la caabudaa idinma sugnaane min tusilo weeye ilaahaasoo hayruhu raadaa inaga godan maxalka ayaynu ka sifaynaynaa ilaah maa lakum idinma sugnaanine min ilaahin ay ilaahun ilaah idinma sugnaanin mid la caabudo ilaahaasoo hayruhu ay hayr llahi hayrihi haddii la akriyana waaba iska caadi lafdigaad ka sifay inii anigu akhaafu waxaan uga baqayaa calaykum korkiina cadaaba yawm maalin cadaabkeed baan idinka baqanayaa maalintaaso cadiim weyn qaala almala'u waxay yidhaahdeen odayadii waa intii ugu ladnayd wey qaala waxay yidhaahdeen almala kuwii madaxyaweynta odayadii waxay yidhaahdeen min qawmihi qaala waxay yidhaahdeen almala kuwii ashraafta ahaa kuwii ugu ladnaa ee min qawmihi ka mid ah inaa inagu lanaraaka waxaanu kugu ognahay fii dalaal baadinimo inaad ku sugan tahay mubiin cad baadinimo cad inaad ku sugan tahay baanu kugu ogsoonahay bay dhahay waad lunsan tahay qaala wuxuu yihi markaa nabiy llaahi nuux yaa qawmi qowmkayow laysa bii aniga iguma sugna dalaalah lunsanaan igu sugani ma jirto walaakinii ha yeeshee anigu rasuul baan ahay mid la soo diray rasuulkaasoo min rabbi alcaalamiin caalamka rabbigiisa xaggiisa laga soo diray baan ahay macnaa anigu rasuul ilaahay baan ahaye nin lunsan maihi uballigukum waxaan idin gaadhsiinayaa risaalaati rabbi rabbigay fariimihiisa rabbi wuxuu ii soo dhiibay ayaan idin gaadhsiinayaa ubaliqukum waxaan idin gaadhsiinayaa risaalaati rabbii rabbigay fariimihiisa wa ansaxu lakum waanan idin nasteexaynaya waaclamu waxaan ogahay oon waxyi ka ogaaday min allahi alla xaggiisa waxaan ka ogsoonahay maa waxbaan ogahay laa taclamuun aydaan ogay walaa waxbaan ogsoonahay awa cajibtum ma waxaad la yaabteen awa cajibtum ma waxaad la yaabteen an jaaakum min baad qadaraysaa an jaaakum min an jaaakum inuu idin yimi dikrun dikri inuu idin yimi waanini waxyi inuu idin yimi dikr waxyi inuu idin yimi miyaad la yaabantihiin min rabbikum xagga rabbigiina inuu waxyi idinka yimi calaa rajulin ay calaa lisaani rajulin nin carabkiina uu idinku yimi rajulkaasoo minkum idinka idinkamida dikrun inuu idin yimi miyaad la yaaban min rabbikum xagga rabbigiina uu idinka yimi calaa rajulin nin dushiina uu idinku yimi rajulkaasoo minkum idinka idinka mid ah waxaa ilaahay waxyigaa ninkaa ugu soo dhiibay liyundirakum si uu idinku digo ninkaasi si uu cadaab idinkaga digo liyundirakum si uu cadaab iyo ciqaab idinka digo ayaa ilaahay dikrigaa uu soo dejiyey uu ninkaa idinku soo dhiibay iyo maxay kale iyo walitabtaquu inaad dhowrsataan markaad digtoonida aada maqashaan iyo walacalakum turxamuun walikay turxamuu si laydinku naxariisto markaa taqwada iyo alla kacabsiga la timaadaan cillaba cillada kale kasii cilleen fakadabuu way beeniyeen hu nuux bay beeniyeen faanjaynaahu waanu badbaadinay nuux iyo aladiina kuwii macahu ahaa fi lfulki doonni baanu ku badbaadinay dhexdeeda wa agraqnaa waanu hafinay qarqinay hafinay aladiina kuwa kadabuu beeniyey kadabuu beeniyey biaayaatinaa beeniyey baanu qarqinay inahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen qawmaa duul bay ahaayeen camiin indhala si indhala yihiinba xaqa ayay ka indhala yihiin moti wailaa caad ay wa arsalnaa ayaad uqadaraysaa waxaanu diray ilaa caad reer caadna waxaanu u diray akhaahum walaalkood baanu u diray fi nasab ayaa loo jeedaa markan oo kale akhaahum walaalkood xagga nasabka kula walaalaa weeye gaalada walaal baynu nahay ma jirto awaanaha ku rob akhaahum fi nasabi wey ya akha alcarab say odhan jireen akhaahum baanu halaagnay huda ayaanu u diray huda ah cadfubayaan ahadku bayaan milisha huda ah ayaanu u diray qaala wuxu yaa qawm qawmkayow ucbuduu caabuda allah alla caabuda bal dacwadii rususha soo arki mayse maa lakum idin ma ahaanin min ilaah mid la caabudaa idinma sugnaanine ilaahaasoo hayruhu alla kayrkii ah wa caabuda afalaa tattaquun miyaydaan alla ka baqayn buui kuwa alla ka baqaya miyaydaan ahay oo reer caad qaala almala'u waxay yidhaahdeen kuwana odayaashoodii talin jiray aladiina malaa kafaruu gaaloobay ee min qawmihi huud qowmkiisa ka mid ahaa innaa anagu lanaraaka waxaanu kugu arkaynaa ambaanu kugu ogsoonnahay fii safaaha fudayd iyo caqli xumo inaad ku sugan tahay fii shafaaha caqli xumo inaad ku sugan tahay shafaaha waa fudayd wax fuqo fudud inaad tahay wa inaa anaguna lanadunnuka waxaanu kuu malaynayna min alkaadibiin kuwa beenaalayaasha ah mid kamida inaad tahay saasay rasuulkan ilaahay ku leeyihin mugti hadda caynkan may ahayn mararka qaarkood waxaynu arki doonaa iyagoo le waxaabanu rajaynayna inaad madax qaala wuxuu hi yaa qawmi qowmkayo laysa bi aniga iguma sugna safaaha fudayd iyo caqli xumo walaakinii ha yeeshe ee anigu yaadaa u taaganaya anigu rasuul baan ahay mid laga soo diray min rabbi alcaalamiin ubaliqukum waxaan idin gaadhsiinayaa risaalaati rabbi rabbigay fariimihiisa wa ana aniguna lakum idinka naasix baan ahay midkii idin nasteexaynaya naasixaasoo amiin mid la aaminay ah awa cajibtum ma waxaad la yaabteen an jaaakum ay min an jaa'akum inuu idin yimaado dikrun waana inay idin timi amba waxyu inuu idin yimi min rabbikum xagga rabbigiin idinka yimaado miyaad la yaabteen calaa rajul nin korkiina uu idinku yimaado amba calaa lisaani rajul nin carabkii uu idinku yimaado rajulkaasoo minkum idinka maxaa wax iga loo siinayaa liyundirakum si uu idinka idinkaga digo cadaab wadkuruu xasuusta id waagii xasuusta jacalakum rabbi idinka dhigay khulafaaa kuway bedelay ee hadhay min bacdi qawmi nuux nuux qoomkiisa dabadii kuwii bedelay inuu alla idinka dhigay id waagii xasuusta jacalakum rabbi idinka dhigay khulafaa kuwii arladan u hadhay min bacdi qawmi nuux nuux qoomkiisa dabadi oo wazaadakum rabbina idiin siyaadiyey fi lkhalqi xagga abuuritaankana rabbi idinku siyaadiyey basta fidsanaan niman aada xoog waaweyn bay ahaayeen basta fidsanaana laydinku siyaadiyey laakiin way kibreen nimankan yaman bay deganaayeen dhulkan axqaaf la yidhaahdo kibir badan bay lahaayeen ma ogti markaasaa isqaadqaadkoodu wuxuu keenay inay dadka uba arka cid walba inay ka awood badan yihiin faأmaa caadu fastakbaruu fi اlardi bغayri اlxaq waa maraykankii waktigaasay ahaayeen ma ogta maraykankii xilligaa ayay ahaayeen marka maxay yidhahdeen waqaaluu man ashaddu mina quwa iyagoo kale un may ahayn man ashaddu mina quwa yaa naga awood badan bay yidhaahdeen halkay mareense halkay mareen waad garanaysaa allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala basta buu idin siyaadiyey fiirsanaan iyo awood ee fadkuruu xasuusta alaa allahi alle nicmooyinkiisa jamciyey fadkuruu xasuusta alaa allahi xasuusta lacalakum tuflixuun si aad u liibaantaan qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa ma waxaad noola timi huudow linacbuda inaanu caabudno allaha alle inaanu caabudno waxdahu keligii oo wanadara aanu ka tagno maa wixii aanu ka tagno kaana yacbudu ay caabudi jireen aabaa'unaa aabbayasho aabbayaashayo qaaluu waxay dhaha ji'tanaa ma waxaad noola timi linacbud allaha alla inaanu caabudno waxdahu keligii alla may dafirsaneen jiritaankiisa ma ogta oo wanadara aanu ka tagno miyaad noola timi wanadara iyo si aanu uga tagno maa kaana yacbudu waxay caabudi jireen aaba'unaa aabbayaashayo fatinaa la kaalay bay yidhahdeen fatinaa noola kaalay bimaa waxa tacidunaa aada noo yaboohayso bal cadaabkan aad sheegayso keen in kunta haddaad ahaatay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya mid kamid a ah haddaa tahay qaala wuxuu yidhi qad waqaca waxaa dhacay calaykum korkiina waxa ku dhacay min rabbikum xagga rabbigiin waxaa kaga dhacay oo kaga yimi rijsun cadaab iyo waqadab cadho ilaahay baa idinku dhacday bay yidhaahdeen ilan sidaasun bay gaal oo dhami iska ahan jireen oo nabiy llahi maxamed ba kii ku lahaa allahuma in kana hada huwa alxaqa min cindik faamdir calayna xijaarata min asamaa waqadab cadho ayaa ku igula murmaysaan fii asmaa magacyo samaytum aad aada magacawdeen haa idinku samaytum oo aada haa asmaada magacyadaasba antum idinku aad magacawdeen iyo wa aabaa'ukum aabbayaashiin magacyadaasoo maa nazala allahu alla aanu uba soo dejin bihaa ayada aw bicibaadatiha min suldaan wax daliilaba ma magacyo un asnaam idinku aada magacawdeen unbaad igula murmaysaa fantadiruu suga waxa dhici doona inii aniguna macakum baan ahay min almuntadiriina kuwa sugiye ale balaaya ku habsatay faanjaynaa waanu badbaadinay huud iyo waladiina kuwii macahuha rumeeyey biraxma raxmad baanu ku badbaadinay oo mina waqadacnaa waanu goynay daabira aladiina kuwii kii ugu dambeeyey baanu jaray dabadooda hore waqadacnaa waanu jaray daabira aladiina kuwii kii ugu dambeeyey baanu jaray kadabuu beeniyey biaayaatina wamaa kaanuu manay ahaanin muminiin kuwa alla rumeeyana may ahan wailaa samuuda waarsalnaa waxaan u diray ilaa samuuda reer samuud waxaan u diray akhaahum walaalkood baan u diray saalixa ah qaala wuxuu uhi yaa qawmi nin kastoo daaco sheegtay tanun baa u taalla kula dacwa tukhaalifu haadihi dacwa falaa ahara laha wax raaday leedahay ma jirto muogta caaifad iyo kicin iyo hooha jamaahiir aasaas muctaqad dhisan haddii la waayo waa san rusushu wax kala samayn maayaane dadkan ayaa waxay ku xidhayaan allihii abuurayba ku xidhmayaan ucbuduu caabuda allaha caabuda maa lakum idin ma ahanin min ilaah ilaah idinma sugnaanin hayruhu alla hayrkii ah qad jaaat waxaa timi qad jaaat waxaa timi qad jaaatkum waxaa idiin timi bayina xujo cad baa idiin timi min rabbikum xagga xujadii buu sii cadaynaya haadihi tani naaqat llahi alle heshiisii weeye idaafadan waxaa la yidhaha idaafatu tashriif baa la yidhahdaa sida bayt llahi oo kale waa lagu sharifaya haadihi tani naaqat llah alle heshiisii wey lakum xaala kwnihaa lakum xaal ay idinka idin sugnaatay aaya aayad xaal ay tahay inaa idin sugnaatay hashani aayatan xaala kwnihaa aaya xaal ay tahay aayad amba astaan lagu garto ilaahay awoodiisa iyo subxaana watacaala kelinimadiisa waa aaya kawniya aayaadka ilaahay baa laba oqe tansiiliya iyo kawniya waa aayad aayaadka ilaahay ka mid a ah. macnaa waa astaan kutusaysa ilaahay awoodiisu inta ay leeg tahay marka aaya waxaa la yidhahdaa calaamad wax kutusta marka ilahay awoodiisa kutusaysa fayaa cajaba kayfa yucsal ilaahu am kayfa yajxaduhu ljaaxidu wa fii kuli shayin lahu aayat tdul عalى أnahu waaxid manaa aayad aayad baa ugu sugan wa fi shayin lahu aayat tdul aayaddu maxay kutusaysaa alى anahu waaxid aaya xaal ay tahay fadaru ka taga hhshan fadaruu ka taga ha hashan iskaga taga ta'kul ha daaqda eh fii ardi illaah hadda waxaa la yidhi waa naaqat llah halkay daaqaysaana halkay daaqaysaana waa xaggee waa ard llah bal maxay ku haysataa iyagaabay danu doocana ka maalaya takulha daaqdo fii ardi illaah ilahay arladiisa daaqdo ma beera ay leeyihin ba daaqaysa walaa tamasuu ha ku taabanina ha hashan bisuu dhibaato xumaan ha u geysanina oo haddaad xumaan iyo dhibaato ku taabataan fayakudakum waa jawaabtii fayakudakum uu idin qaato idin qabto cadaab cadaabu idin qabto cadaabkaasoo aliim ay mulim waxanuujiya wadkuruu xasuusta id waagii jacalakum rabbi idinka dhigay khulafaa'a kuwii bedela min bacdi caad reer caad dabadood oo wadawa'akum uu idin dejiyey oo wadawa'akum uu idin dejiyey fi lardi arladana uu idin dejiyey tattakhiduuna xaal aad ka samaysanaysaan min suhuulihaa arlada banaanadeeda qusuuraa guryo dhaadheer tattakiduuna xaal aad ka dhiganaysaan aba aad ka samaysanaysaan min suhuulihaa arlada banaanadeeda qusuuraa guryo dhaadheer oo watanxituun aada qoraysaan aljibaala buurahana buyuuta xaala kownihaa buyuuta xaal ay tahay buurahaasi qaar aad ka qoraysaan guryo waa xaala muqadara la yidhaha markay qoraan bay ka dhiganayeen maaragtay buuraha dhexdooda guryo amba waa tanxiituuna waxaad ka qoranayseen aljibaala buuraha buyuuta oo mafcuul baa uu tallaabayo watattakiduna bay ka dhigan tahay oo kale o aljibaala waxaad ka yeelanayseen buyuuta guryo naxtiga laakiin waxaa la yidhahdaa qoridda naxti qoriddaa la yidhahdaa shayga la qoro la dhildhilo fadkuruu xasuusta alaa allahi ilaahay nicmooyinkiisa xasuusta walaa tacthaw hafashahaadinina fi lardi arlada hafashahaadinina mufsidiin xaala kwnikum mufsidiin xaala muakada mufsidiin xaalatiin arladii hafashahaadinina qaala waxay yidhaahdeen almala kuwii ladnaa ee madaxyaweynta ahaa odayaashii waxay yidhaahdeen ishay buuxinayaan ma og tahay aladiina kuwii istakbaruu kibray min qawmihi yani nebiyullaahi saalix qoomkiisa kamid ahaa waxay yidhaahdeen liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen waa litabliiq laamkaasi liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen istudcifuu la hondhaystay amba la daciifsaday istudcifuu la daciifsaday waxay ku yidhaahdeen ka bedel liman waxay ku yidhaahdeen waata la soo celiya xarfi jeer soo arki maysid waa bidcaadat iljaab liman waxay ku yidhaahdeen aamana rumeeyey oo minhum ay min qowmihi ka mid ahaa waxay ku yidhaahdeen ataclamuuna miyaad ogsoon tihiin anna saalixa saalix mursalun mid laga soo diray inuu yahay waa khabarkeeya ataclamuuna miyaad ogsoon tihiin anna saalixa saalix mursalun mid la soo diray inuu yahay min rabbihi xagga rabbigii laga soo diray war waxaad u haysataa ninkani inuu rasuul yahay qaaluu waxay yidhaahdeen innaa annagu bimaa kii ursila lala diray bihi maagaba shaygii loo soo dhiibay mu'minuuna kuwii rumaysan baanu nahay innaa annagu bimaa ay biladii kii ursila lala soo diray bihi ladiga maagaba mu'minuuna kuwii rumaysan baanu nahay haddaba waa mustadcafiintii inta badan rususha awalka hore kuwaasun baa raaca qaala aladiina kuwiina waxay yidhaahdeen istakbaruu kibray inaa anaguna biladii ki maadii horayna ladiga ahayd baad garanaysaa soo arki maysid inaa anaguna biladii ki aamantum aada rumayseen bihi isaga kaafiruuna kuwii ku kufrayay baana shataa oo la kala tegin ma ogti caqiido isku dhafani ma jirto ya lalqubuuri wala salafi sidaa isugu dhex jirayaan ma jirayaan moti lalmunaafiq walaa kayruhu dadka waa in caqiida kala geysamo waa in la kala bao ilah wuxu uhi subxana wa tacaala faqaru way boqon dhabeen annaaqa hashii bay boqon dhabeen markay boqonta jareen bay ku sameeyeen dhuuntana ku dhufteen wa cataw way diideen can amri rabbihim rabbigooda amarkiisiina way diideen wa qaaluu waxay yidhahdeen yaa saalix saalixow itinaa noo keen bay yidhahdeen itinaa noo keen bimaa waxa tacidunaa aada noo yaboohayso waxaan aad noo sheegayso balkeen in kunta haddaad ahaatay min almursaliina kuwa la diray mid ka mida rususha ilahay haddaad mid tahay faakhadat waxaa qaadatay hum ayagii arajfa ruxan gariir ayaa ku dhacay weya rajfa ruxan baa ku dhuftay baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala ardhulka ayaa la gariiray weliba nimankan maxaa helay waxa la siiyey digniin baa la siiyey waxa la yidhi saddex ise baa laydin rogaya janis bay haystaan maogta waa notis period wax la yidhaahdo ayaa la siiyey tamatacuu fii daarikum alaaata ayaam saddex maalmood qofku meeshuu doonabuu ku tegi karaya baxsan maysaan baa layidhi idinku bal halkaad doontaan qabta <laughs> kuwan goldaraa kusii dhacday mogta carar xaggee u kaca xaggee loo raraya ayna almafaru walilaahu daalibu ma jirto mar haddii alla ku eryanayo xaggaad qaban abadan allah wuxu uhi subxaanahu watacaala yaa saalix itinaa baya faakhadathm waxaa qaadatay arajfa ruxan gariir faasbaxuu waxay ahaadeen fii daarihim guryaha dhexdooda guryahooda dhexdoodii waxay ku noqdeen jaasimiina kuwii baktiyey mayd ah mayitiin amba jaasimiin kuwii kududa jilbahay u wada dhaceenoo jilba joogsi bay u wada dhinteen jaasimiin ayay ahaadeen kuwa daadsan ambaba bakti ah saasay noqdeen baa ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala y maxaad u malaynaysaa waxaa kenya ka soo baxay ninkii aburaqaal la odhan jiray aburaqaal markay niqmadaasi dhacday waagaash xaramka laftiisaa jiro isaga waxba kuma dhicino xaramkuu joogay falama kharaja fii bacdi ayaami ila xilli jaau xajaru min asamaai faqatalhu qabru abi riqaal waa macruuf wey allah wuxu uhi subxaana fatawalla way jeesteen ba alay fatawallaa ka jeedsamay iyagoo daadsan oo meydkeedu ayaa rabbi leeyahay fatawallaa ka jeedso saalixu canhu fatawallaa wuu ka jeestay aan idhaahdo xamar ma aha fatawallaa wuu ka jeestay saalix canhum ayaga xaggoodii buu kasii jeestay wa qaala wuxu uhi yaa qawmi qowmkayow laqad ablaqtukum wallaahi laqad ablaqtukum waan idinke waan idin gaadhsiiyey risaalata rabbii rabbigay farrintiisii waan idin soo gaadhsiiyey walaakin laa tuxibuun ha yeeshe ee ma jeclidin annaasixiin kuwa nasteexeeya ma jeclidin ma arkaysa markay halaagsameen ayuu sidaa ku yidhi ma ogta waluda wadkur xus luda xus amba luda baanu diray taqdiirkiisa wadkur ayaa ku wanaagsan amba laqad arsalnaa waxaanu diray luda baanu diray amba wadkur ka waran luda ka waran id qaala uu yidhi lud liqawmihi ku yidhi ata'tuuna ma waxaad la imanaysaan alfaaxisha tafoolxumada badan maa sabaqakum idinkama horaynin bihaa tanfoolxumada badan leh min axad ay axada mintani waa sila faacilka axadka ah maa sabaqakum idinkama horaynin bihaa tan badan min axad ay axad qof idinkama horaynin axadkaasoo min alcaalamiin caalamka ka midi cid idinka idinka horaysay ma jiro baa la yidhi subxaana wa tacaala saasuu nabiy llahi luudna qoomkiisi ku yidhi faaxishadan dee waxay yaqaaneen isu tegid ay raggu ragga u tegi jireen bay yaqaaneen inakum idinko lata'tuuna ma waxaad u tegaysaan alrijaala raggii miyaad u tegaysaan shahwa shahwo daraaddeed doonis daraaddeed min duuni nisaa'i haweenka sakadood waa intaad hor dumarkii dhaaftaan baad ragga u tegaysaan shahwa markaa mafcuulu lahu ka dhig miyaad ugu tegaysaa doonis daraaddeed min duuni nisaa haweenka sakoodood aad ah, raggii doonaysaanba inaad wax ka daydaan bal antum idinku qawm duul baa tihiin musrifoon xadgudbay baa tihiin ba alla subxana watacala war dad xun baa tihiin qolaba waxbaa laga bartay kuwan ayaa waxaa laga bartay ma og tahay allah wuxuu yihi jawaaba waxaa lagu nisbiyey waa khabarkii kaanada wey ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane wax kale akhrijuu saara hum luud iyo ehelkiisa ka saara min qaryatikum magaaladiina ka saara min qaryatikum akhrijuu ka saara baxan ha odhanin akhrijuu ka saara hum luud iyo ehelkiisa ka saara min qaryatikum magaaladiina inahum ayagu unaas waa dad yatadaharuuna isbahiraya eh shaygani inuu xun yaho khabiid yahay baad garanaysaa mogta ayaga laftigoodiiba inuu xun yahay og markaasay ku leeyahay waa dad iska dahiraya camalkan aynu samaynayno marka inuu wuxan ay samaynayaan uu dheerti yahay baad garanaysaa wasik inuu yahay yatadaharuun faanjaynaa waanu badbaadinay ho luut iyo wa ahlahu ehelkiisiiba waanu badbaadinay ila mra'atah islaantiisii mooyaane kaanat waxay ahaatay min alqaabiriin ay min albaaqiin kuwa ku hadhay cadaabka min alhaabiriin kuwa cadaabka ku baaqiga noqday ayay ka mid ahaatay wey ee wax kale may samayn jirin xumaan iyo sina iyo lama iman jirin oo ambiyada ilaahay guryahoodu xaaraan bay ka tahay inay sinadu gasho laakiin kufrigu wuu geli karayay ma og tahay oo waa sidii ku dhacday nabiyullaahi nuux iyo nabiyullaahi luud oo kale fakhaanataahuma marka lagu leeyahay macnuhu maaha khiyaano ku saabsaneyd xagga goboldhaafka may aqoon laakiin waxay ahayd khiyaamo kale ayay ahaayeen wa amdarna waxaanu ku sii daynay amba aanu ku shubnay calayhim korkooda madara roob baanu ku shubnay roob baanu ku shubnay ba alla subxana wataala ee fandur bal eeg nebiyow kayfa kaana siday noqotay caaqibatu lmujrimiin mujrimiinta cidhibtooda bal ku dambaysay inta la ayuun baa la gembiye oo la halkiibay dhagxaanti taallaa weli waandarnaa calayhim xijaarata min sitiilin mandudin musawamati cinda rabbik wamaa hiya min aalimiina bibaciid ma foga khasnadihii ilaahay sidii buu cadaabka uga buuxaa ma og tahay raxmadaasi badan culimmadu marka cidda ficilka la timaada iyo xumaantan aqwaal bay ku leeyihiin axaadiistuse waxay ku asaxdo culimmadu ay saxiixiyeen in qofka la yimaada liwaadkan loogu shubo wa ilaa madyana waarsalnaa waxaanu u diray ilaa madyanana waxaanu u diray akhaahum walaalkood baanu u diray shucayba shucayb aha qaala wuxu uhi yaa qawmi qowmkayaw <laughs> ucbuduu caabuda allaha caabuda waxa kale miyaad arkaysa dacwat rusul waxa ilaahay bay ku xidhayaan dadka ma ogti dad dhisan caqiid ahaan waa inay noqdaan qofku haddii caqiid ahaan u dhismo cidla kaaga dhaqaaqi maayo laakiin kicin iyo abaabulid iyo caatifad iyo huhaa iyo waxyaabo kale haddaad ka buuxiso adigunbuu ku tiirayaa ma ogti waagumuu beryin markaa kabul iyo baliban dhexdooda ku hargisay qaar garkalsaalsoomaad arki melaa waxba jirin bay ahayd waxba may jirin dhalaajiri baa jiri me wixii la waday meeshan wuxunbaa uhawoogtay laa ilaaha ila allah qad jaaadkum waxaa idin timi bayina baa idin timi xujo min rabbikum ba idinka timi ha isku hadlayn dadka in badan fa awfu awfiya alkayla war miiska oofi ofeeya iyo walmiisaana miisaanka ba xumaantay samay jireen ayuu ku xigsiiyey markaa nebi waliba markuu qoomkiisa ugu yeedho caqiidada ee uu dhiso oo ilaahay uu baro oo alle ku xidho ayaa afcaasha ay samayn jireen ka tegid hadday wanaagsan tahay inay ka dhaqaaqaanna uu sheegi jiray ilan waa dad an la markaas waa nabiyllahi luud ad xumaantii buu kala hadlay waad arkaysaa isaarix shucab waad arkaysaa markuu caqiidadii baray ee u dhisay ayaa wuxuu sheegaya khiyaamadii inay iska daayaan ila markaasay ka tegayaan fawfu lkayla ofiya miiska iyo miisaan miisaankaba ofiya walaa tabkasuu ha ka dhimina walaa tabkhasuu ha ka dhimina annaasa dadkana ha ka dhimina ashyaaahum waxyaabahooda ha ka nusqaaminina walaa tufsiduu hafashahaadinina fi lardi arlada hafashahaadinina bacda islaaxihaa arlada hagaajinteeda dabadeed intuu ilaahay islaaxiyey hagaajiyey rasul soo diray qurxii maarata oo ilahay lagu adeecay dalikumka oo aynaad ilaahay xaqiisa siisaan xaqa bini aadamkana aad siisaan ayaa khayr u khayr badan lakum idinka in kuntum haddaad tihiin walaa taqcuduu ha fadhiisanina nimankani waxay ahaayeen dayday bay ahaayeen ma og tahay inkaar bay qabeen qudaacu duruq bay lahaayeen walaa taqcuduu ha fadhiisanina bikulli siraad dariiq walba ha fadhiisanina bikulli siraad dariiq walba ha fadhiisanina tuucidoon xaal aad ku cabsi gelinaysaan dadka aada cabsi gelinaysaan waa cabsigelin tuucidoon xaal watasuduuna xaal aad ka jeedinaysaan dadka ha fadhiisanina an sabiili lah watasuduuna xaal aad ka jeedinaysaan ha fadhiisanina can sabiili illaahi ilaahay dariiqiisa aad ka jeedinaysaan man duul aad ka jeedinaysaan aamana rumeeyey bihi dariiqa ah wa la doonaysaan ha ilaahay dariiqiisa ciwaja qalooc man aamana bihi miyaan akriyin ha uu baxay isagaa maqnaa can sabiili illaahi haka hor joogsanina baa layidhi subxaana ilahi dariiqiisa man mid haka hor joogsanina aamana rumeeyey bihi ay bilaahi alla rumeeyey aamana rumeeyey bihi ay bilaahi alla rumeeyey sax allah yaftax calayk watabquuna xaalaad la doonaysaan haa dariiqa alleh sabiilka dariiqa alleh ciwaja qalooc wadkuruu xasuusta id waagii xasuusta kuntum aad ahaydeen qaliilaa kuwa yar aad ahaydeen aada yaraydeen oo fakaharakum alla uu idin badiyey waryaahe dadku inay bataan inay nicmo tahay soo arki maysid dadkoo la yareeyaana waa ciqaab taxdiida nasliga laguu sheegaya dhalmada in la xadidaana ogoobey oo wax ujeedo laga leeyahay war dadka muslimiinta habataa habataa hmm. ma arkaysaa fakaharakum alla idin badiyey subxaanahu watacaala maxay afar qof ku dhalaya bered aweskuaba iska dhiman doonaan gaaladu wanduruu eega wanduruu eega kayfa kaana siday noqotay kayfada khabarkii oo muqadamahe caaqibatu lmufsidiin kuwa mufsidiintaa cidhibtoodu bal siday noqotayna eega buli wain kaana hadday ahaatay daaifa kooxi hadday ahaatay minkum idinka idinka midi aamanuu ah kuwii rumeeyey biladii kii kuwii rumeeyey ursiltu laysoo dhiibay ursiltu laysoo dhiibay layla soo diray dheh layla soo diray bihi isaga wa daaifa wain kaana daaifa daaifana hadday ahaatay lam yu'minuu kuwiaan rumayn fasbiruu sabra xataa yaxkuma allahu ilaa uu alla ka xukumayo baynana dhexdeenna wahuwa alleh khayru lxaakimiin inta wax xukunta ka ugu khayrka badan weeye subxaanaka allahuma bixamdika washhadu an laa ilaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk